iyo kaasfaraha iyo nimanka la yidhaha soodaraha wey soodaro waa qolada ugu liitay waxay dhahay baraahamada madaxa ilahay baa laga abuuray wiishaha nimankal kaasfaraha nimanka la yidhaha garbaha ilaah baa laga abuuray wiishahana halkan calooshiiyo miskaha laga abuuray soodarana lugaha laga abuuray bay yihahdeen ninku hadduu fiicnaado joodaro uu ahaa oo uu fiicnaada markuu siiyo dusoogay naftiisu markuu dhintay waxay geli mid kaashtara ayay geli bay dheheen weysha ayay geli hadduu fiicnaadana marka dambe waxay geli mid kaashtara hadduu fiicnaada midkan baraahmay geli waa madhabka baraahmida nimankan hinduusta iyo baaniyaalka ilaah ay rumaysan yihin wey halkaasay ka keeneen baasha iyada si taariikhda ay tirsadaanna afar boqol iyo sideedi bay ka bilaabataa waagii lagu dhawaaqay xaakim baa milah ilahi ka horreysa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 ee waxay galaan markay masaajidka nabiga muslimiintu aadayaan iyagu waxay aadaan kaniisad dimashik agteeda ku taala oo alkanisa almaryamiya la yidhahdo ay tagaan alkanisa almaryamiya la yidhahdo ay tagaan kawaas turkigu tagay soo ma kaa turki ahayd boobka dokumentay turkiga ahayd haddaba inaad aadaan inoo aadaan haddaba bismi illaah marka waxaan doonaya iyagu cibaadaadka aynan samaynaynin dawaaifta kale ismaaciiliyada sida cibaadaadka loo fasiro way kaga duwan yihiin iyagoo salaada waxay ku leeyihiin asalaa wazakaa wasawm walxaju waljihaadu shanta ere baan ka soo qaadanaynaa ereyada markay fasirayaan waxay leeyihin asalaatu siratu quluubi alabraari bicibaadati alxaakimi dadka baariyaasha qalbigooda oo la xiriirsadaa loo jeedaa caabuditaanka mowlaana alxaakim la caabudo calaa yadi khamsati xuduudin shan xuduuda gacantoodana loo maro shantii xuduuda maxaan idhi shantii ambiyada weeye ambiyadii xaakim zakaad maxay tahay markii la yidhi akhdu lcilmi can ilaimati ay yihahdeen cilmiga in imaamyadooda laga qaataa zakaad la yihahdaa soom maxaa la yihahdaa markaan nidhi siyaanat lquluubi bitawxiidi mawlaana alxaakim bay yihahdeen quluubta oo lagu ilaaliyo ilaahay ilahnimada xaakim uleho la caabudo markii la yidhi xaj maxaa la yidhaahdaa xajka waxay dhahaan tawxiid اlxaakim wey markii la jihaad maxaa la yidhaahdaa alsacyu wاlistihaadu fii tawxiidi اlxaakimi wa macrifatihi lishraaki bihi wey wixii o dhan maxay ku urursatay uluuhiyat alxaakim bay ku urursatay soo ma haddaba waxay rumaysnaayeen alxaakim biamri illaahi ilaah aadaminimo ku baxay oo ku gallabaysay dadka isagoo ilaaha ilo aadaamanimo isu tuso inuu ahaa kitaab kutubtooda kameeraysaa ah la yidhaha risaalatu siirat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 diinta xaakim inay xaq tahay la caabudayo inta kalena waxba ka jirin see maxay daliil ugu cadayn karaa jawaab ina haadaa kufrun hadalkaa laftiisaa kufri ah mawlaana alxaakim aan aطicin waama almuraadu bilmalaa'ikati fahum almuqarabuuna wاlmustajiibuuna lidacwati alxaakimi biamri wey fahuwa arabu almacbuudu fi kuli اladwaari si kastay noqoto rabbiga la caawiyo isaga wey caqiidatu duruus wa su-aaliga jawaaba ina hortaba taas ayib anuu dee dhindhin baayaan u malayn nimanka muslim baa misagoo gaalo inaga swaysaan taad naga swaysaan ninba waxay leehay weli jumbulaa dadka mawsheeti ku yahay ka bidaarta lehe lubnaan iyo meelaha ka soo baxee shaarubaha weyn sooma arag intaasaa dhehliga halkana layga sheegay waxaan waxaan kusoo gabagabeynayaa qodobka ah nimanka la yidhahda duruusta loolanka bariga dhexe xaggeebay kaga jiraan ama loolanka bariga dhexe aamuussii gale duruustu saddex meelood bay degan yihiin suuriya gaar ahaan buurahan iyo eh, jublaan la yidhaahdo iyo filistiin gaar ahaan qaybta shishe iyo lubnaan gaar ahaan qaybta buuraleyda oo buur waxaa jirtaba jabalu la yidhahdo iyagu jabalulcarab bay ku dhihi nimankaasi tiradooda baan ka sheegi doonaa haddii alla yidhahdo ilaahi haddii tira ugu dambeeyey oo hadda labaatan sana ka hor ahaa wax ka dambeeya maanan arag nimankaasi loolanka carab iyo yuhuud halkee bay kaga jiraan laanada maalmahan dambe mabaadid iyo diinti intii laga tegey baaloolanka xaggee kaga jiraan waa qofka lagu jeclaadaa ama lagu nacaa ama mabdahiisa fikirkiisaba lagu qaataa nimanka la yidhaahdo duruusta sidoodaba waxay la saf yihiin kana mid yihiin bulshada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 lkhadr meesha la yidhahda intay yimaadeen oo ay ku shireen bay waxay u saareen qoraalkan waxay leeyihiin sida soo socota waxay yihi ijtamacnaa naxnu ru'asaaa wa acdaa'i ari'aasati alruuxiyati durziyati fi israa'iil alqaadi الsharciyi الsheikh sulaymaan طariif وcudwi اlkaniisة jabr mucadi wa ru'asaaءi اlmajaalis الdurziyati ووجهاء الطائفة وشبابها من كل القرى الدرزية في إسرائيل waxaan kulanay اليوم السابع والعشرين من الشهر الخامس سنة سبع وستين وتسعمائة وألف في المكان المقدس عند قبر الخضر عليه السلام وبحثنا القضايا المختلفة في منطقتنا وبحثنا التهديدات ضد دولة ضد دولتنا المشتركة إسرائيل وقررنا إصدار هذا البيان قرال كان soo saarnay waxay yidhaahdeen annagu ah raggii diine diinta u hayey oo sheekh sulaymaan tariif uu yahay raggii barlamaanka israa'iil loogu jiray oo sheekh jabri macadin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 waxaan rajaynaynaa an yabdula زucamaau اlcaalami caalamka dhan zucamadiisu inay bixiyaan maa fi istiطaacatihim waxay awoodaan min أjli الsalaami اlcaalamiyi nabadgelyo guudeedu ka dhacda hadinku waxaad dhahdaan marka nimanka dunuusta layihahda waa niman halgamayaalaho yuhuudda ka soo horjeeda meelkaad ma dhihi kartaan intaa keliya maaha hoosta uga soo wada fiirinaysaana waktigaa dhammaadaya aan dhowrnan idin tiriya oo keliya inta meelaha ay joogaan aanan idiin sheegin raggi waa dhan la shaqayn jiray dagaaladii waxaa ka mid a ah.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 ilaah iyo nabiyo diin lacaayaan maqal baa ninkana suuqa taganoo ilaahaga waxa ka sameeyaa buu maqlay hangoon watay ninkiibuu dabagalay cadsig ninkiiba kubilaac ka maraa markii dambe war ninkan buurana caloosha weyn muxuu ahaa waxay ogaan nin saasoo saasoo waxbu gagaa ganacsato idinma weydiina ninkan ilaah iyo nabiga diintan waxaa laga siiyaawy qola hadalka u fuleeyo waxay dhaheen waxaa may afkaa ka bartay bel suu yiri baa arkayaabay geedo inay keliya laabka ahayd ilaah caygiisa muxuu ugu yiri arkayo ilaahda bay keliya laabka ahayd way daacad ahayd ninkan arkay marka toddobaatan jil yimid hoosta uga khidmaynayaaye waa keliya laab bahasho waxaa ka mid ah sheekh shaalix khunayfis iyo khuleyfis la dhihi jiray oo isagana filistiin iyo yuhuud nimankii aad uga